alxaal ama baab xaalka intaynaan ka hadlin darsigeennii hore almustathnaa icraabkiisii baan doonaya meelaha qaarkood inaan ku celiyo almustathnaa qaybihii aynu soo qaadanay ilaada waxaynu ku soo marray inay saddex qaybood leedahay mar ay waajib tahay in la nasbiyo wadalika ida kaana alkalaamu taaman muhbatan iyo mar ay waajib tahay almustathnaa biilaa in laba weji ay ku bannaan tahay alnasbu cala اlاstinaa iyo wاlbadel itbaacuhu almustathnaa minhu iyo marka saddexaad oo calaa xasab اlcawaamil saddexdiiba hal miaal ayaynu ka icraabaynaa amarat اlأshjaaru ila shajaratan marka la icraabayo amarat ficlu maadin mabniy cala اlfaطxi la maxala lahu min اlإcraab wtaau التأniiث الأشjaaru faacil marfuuc calaamatu rafcihi adamaة ظaahira إla adaة اstinaa ama xarfu اstinaa shajarة mustahnaa mansuub cala الاstinaa wcalaamatu nasbihi alfatxaة الظaahira qaybta labaad lam tatafatax اlأshaaru ila اlbanafsaja ama ila اlbanafsaju lam tatafatax jaazimu wamajsuumun bay ka koobantahay lam xarfu nafyin wajasmin tatafatax ficlu mudaaricu majsuumu bilam wcalaamatu jasmihi الsukuun الظaahir الأزهاar faacil marfuuc calaamatu rafci الdama إla أdaة اstinaa الbanafsaja mustahnى mansuub calى الاstinاء wcalaamaة nasbih الfatxaة الظaahirة الbanafsaju badl min الأزهاar badl min الfaacil wbadl الmarfuuci marfuuc wcalaamaة rafcihi الdamaة الظaahirة qaybta saddexaad laa yusdi النaصيxaةa إla اlmukhlisuun baynu ka craaban laa xarfu nafyin ama laa naafiya yusdi ficlu mudaaricu marfuucu litajarudihi min الnaصib wاljaasib wcalaamaة rafcihi الdamaة oo calaamatu rafcihi maxaa la odhanaya alka damatun muqadaratun cala alyaa ama cala aakhiri manaca min duhuuriha athiqalu annasiixata mafcuulu bihi mansuubu bilfatxa ilaa xarfu istithnaa almukhlisuun faacilun marfuuع وcalaamaة rafcihi اlwaaw niyaabaة can الضmة لأnnahu jamcu mudakari salim wnuunu ciwad can الtanwiini fi اsm اmufrad halkan almukhlisuun waa mustanihii sidaan soo bayaaminay wixii laga soo reebo mustanaa minhugii meesha ma yaalo sidaa darteed waa naaqis naaqis hadduu yahayna mustanaha waa calى xasabi ma qablahu min alcawaamil baa loo eegaya yustii ficilkaasi mafcuulkiisiibuu haystaa annasiixa oo wixii la bixinayaa laakiin waxaa meesha ka dhiman faacilkii saa darteed faacilkii buu qaadanay ilaadu waa saddexdaa xaaladood iyadu meel kasta oo ay ku jirto qur'aanka iyo kayrkiiba saddexdaa xaaladood midkood weeye icraabkogaasaad maarkasa u eegaysa almustahnaa bikayrin wasiwan markaan marayno waxaan icraabaya iyaguna dee saddex xaaladood bay leeyihiin saynu soo maray lannahu mustanaha iyaga lagu soo reebaa waa majruuru biliaafa lannahu mudaaf ileyh laakiin hayru iyo siwan laftooda oo dhinacna adaatu istihna ka ah ismu istihna iyo dhinaca kalena icraabkii almustahnaa biilaa bay qaadanayaan ismigii ilaa ka dambeeyey icraabkii u lahaa hayru iyo siwan oo adawaat listihnaana ah waxay ka dhigeen mudaaf ilayhi weligii majruura itaqadat اlmasaabiixu hayra waaxidi itaqadat ficlu maadi mabniya cala اlfatxi wata tau taniif almasaabiixu faacil marfuucu wacalaamatu rafci cadam taahir hayra smu stinaa smu stinaa smu iyo istinaa oo hamsatulwasl ay tahay hamsadeedu lannahu istanaa waa ficil sudaasiya hamsadiisu waxay noqonaysaa isaga ficilka maadiga ah iyo amarkiisa iyo masderkiisa basa soo mara waa hamsatu waslin ismu stinaa weeye mansuub mansuub calى الاstinaa وcalaamaة nasbi alfatxaة ظaahir wahwa muضaaf waaxidina waa muضaaf ilayhi majruur bاlkasr sallamtu calى اlqaadimiina hayra saciid waa la mide qaybta labaad ma caada اlmariiضa caa'idu hayra طabiib ma xarfu nafyin caada ficlu maadi almariiضa mafcuul bihi mansuub caa'idu faacil marfuuc <clears throat> hayra smu اstinaa منصوب على الاستثناء وعلامة نسب الفتحة وهو مضاف طبيبي <clears throat> مضاف إليه مجرور بالكسرة أو غير الطبيب غير بدل من المستثنى منه عائد فاعلك على بدل بدل وهو مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة وهو مضاف وغير مضاف طبيبنا مضاف إليه مجرور بالكسرة qaybta saddexaad laa yanaalu اlmajda hayru اlcaamiliin kalaamku markuu yahay naaqis hayruda lafteeda iyo siwaaga lafteeda siwaada lafteeda waxay noqonayaan calى xasab اlcawaamil faacil bay noqon karaan naaibu faacil mafcuul bihi majruur bxarfi اljar waxaa loo eegaya calى xasab اlcawaamil alati qabla laa yanaalu la xarfu nafyin aw naafiya yanaalu ficil mudaaric marfuuc bidama almajda mafcuul bihi mansuub biاlfatxa hayru faacilu yanaalu marfuuc wcalaamatu rafci damatu ظaahir wahwa mudaaf alcaamiliina mudaaf ilayhi majruur wcalaamatu jari alya lam yaftaris di'bu hayra shaatin ama laa tactamid calى hayr اllah ku daro laa xarfu nahyin wajasmin tactamid ficlu mudaaric majsuum bila anaahiya wcalaamatu jasmihi الsukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuuba taqdiiruhu anta calى xarfu jar غayri sm majruur bcalى wcalaamatu jari alkasr wahwa mudaaf allah lafظ اljalaala mudaaf ilayhi majruur bاlkasr qolada almustaثnى bkhala wcada waxaasha iyagu laba ecraab midkood bay leeyihiin in xuruuf uljarab ka dhigto waxa ka dambeeyana uu noqdo ism majruurun bixarfi iljar xurufuljarna saa loo craabo oo taqaana calaa unba isku mid noqonayn khala xarfu jar ubad leh waxaa ka dambeeya inay ismu majruun bikhala iyo inaad ka dhigta ficilla ficillo ka dhigta maadiga oo sidii ficil maadigii daraba iyo jaa iyo kale aad u craabto faacilkooguna uu noqdo damiir mustatira wujuuban mafcuulkooguna uu noqdo mustathnaha lasoo reebay waa mafcuulu bihigi marka aaftu lazhaara tusaalaha horeeya khala lwarda qaطaftu اlأzhaara waa ficlu wa faacilu wa mafcuul bihi khala waa ficlu maadin mabniyu calى fatxaةi muqadaraة calى اlأlif manaca min ظuhuuriha الtacadur wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuuba taqdiiruhu huwa oo bacd اlأzhaar kaa moogta marksa ay u noqonaysa idan waxbaad ka goosatay qaybna waa lasoo reebaya waa leeya kuwaa ma goosan alwardana waa mafcuul bihi mansuub waa calaamatu nasbi alfatxatu daahir khala alwardi haddaa tiraahda khala waa xarfu jar alwardina waa ism majruuru bikhala waa calaamatu jar alkasr waayahay maa khala haddii la idhaa iyo maa cadaa oo maa la raacayo waxaa kusoo bira inuu icraabka maa masderiya maa masderiya ayaad odhanaysaa icraabkeega inta kalena waa ficil maadigii iyo faacilkiisi oo mustatira iyo tamaariinta qaarkood haddaan maalan ka shaqayno tamriinka koobaad cayin ilmustaثnى wاlmustaثnى minhu وadaat الاstinاء fi اlamhilaة اlaatiya wabid kula minha bishakli halkan wixii aad soo qaadatay inaad maarksa ku bractice garayso oo aad isku dayda inaad ka shaqayso oo aad soo kala garato ayuuga jeedaa marka u horeysa mustana iyo mustana minhug iyo adatulistinaagaad sheegaysaa mid walbana xarakeebu kii faacila mustana minhuga hore inuu faacil yahay inuu mafcuul yahay inuu xarakee mustanaha dambe ee lasoo reebayna isagana xarake zurtu lmuduna shahiirata fi misra ilaa uswaan waad arkaysaa mustanaha lasoo reebay waa uswaan halka laga soo reebay waa almudun ashahiira adaada loo isticmaalayna waa ilaa taasi waa saddexdii kale sheegidoodii xarakadoodii hadday noqoto zurtu lmuduna waa la nasbinaya maxaa lagu nasbiyey mudunka oo ah mustara minugi mafcuulu bihi mansuub weyaan ashahiirata iyadana waa la nasbinaya maxaa lagu nasbiyey nacti weeye ama ifa ilaa uswaana ma la nasbinayaa mise laba waji ku bannaan mise nasbo waajiba weye nasbo waajiba weye lianna alkalaama taamun dukira fiihi lmustahnaa minhu muhbat lam yadkul calayhi nafyun wanasbuhu waa waajib mustahnaa maa saxibanii axadu fii safarii safarkayga cidina ima raacin ilaa waaliduk ilaa waaliduk iyo ilaa waalidak sababtoo ah waalidku waa mustanihii mustanaa minhuguna waa axadun kalaamku waa taam waxaad hubinaysaa inuu muhbat yahay inuu manfi yahay maa saxibanii ima raacin waa manfi maxaa ku bannaana taam manfiya mustanaa bacda ilaa laba waj baa ku bannaan النصب على الاستثناء إلا والدك إلا والدك والبدل من المستثنى منه ما صحبني أحد فاعلkii bu إلا إلا والدك لم يواصني في شدتي إلا الأصدقاء لم يواصني ima xidhiidhin ima gacan qaban fii shidatii dhibaatada markii ay dhibaatadu heshay amaa ku jiray ila alasdiqaau saaxiibada mooyaane cid kaloo ay gacan qabatay ma jira alasdiqaa waa mustanihi lama hayo mustanaa minhugii lama hayo kuma jiraan meesha alistiaadaga halkii laga soo reebo waxay ku jireen dadka ay ka mid ahaayeen meesha ma taalo marka hadalku waa naaqis mar hadduu naaqis yahay ilaada waxa ka horeeya caamilka ka horeeya ayaa la weydiiyaa waxa ka dhiman ee ka maqan lam yuwaasinii mafcuulkii u la socda anigay waxima tarin fii shiddatii markaan ku sugnaa faacilkii baa maqan yaa wax ku tarin ama wax ku taray oo ku caawiyo ku qabta ila اlasdiqaau waa la godaya calى anahu faacilu lam xarfu nafyin wajasmin yuwaasi ficlu mudaaricu majsuum biاlam وcalaamaة jasmihi xadfu xarfi اlcila waasaa yuwaasii sida waalaa yuwaalii raaca yuraacii wnuunu nuun lwiqaaya lam yuwaasinii walyaa ama wayaa lmutakalim damiiru mutasil mabniyu cala sukuun fii maxali nasbi mafcuul bih fii shiddati jaarun wamajruurun wamudaafun ilayh intaasay ka koobanta إلا أdاة اsتثنى الأصدقاء أdاة اsتثنى mararka qaarkood mulغaat bay iskaga daraan mulغaat markaanay shaqaynaynin الأصدقاء فاacل marفوuع وعalاamaة رفعه الضم lm yftaris الذiئب siوى شhaatin lm yftaris الذiئب siوى شhaatin mustanaha lasoo reebay halkan waa ke mustanaha ku jira waa shaatun ama shaatin halkee laga soo reebay ayna almustanaa minhu hayru mawjuud ide neefku aragii dibiga ka mid maaha laysa min ashaatu laysat min adiaab marka mustanaa minhu waa hayru mawjuud kalaamku muxuu noqonayaa naaqis manfia alaa xasab awaamil lamta iyo siwaada ah haddaad ka tuurtana macnaha icraabka shaatun ay lahayd imikana ay la wareegaysa siwaadu yaa ku soo baxay oo ah yaftarisu dibu shaatan di sidaa la dhahda maxay shaatada la icraabi lahay yaftarisu dibu dhiigii wuxuu qaadanaya shaatan neef adhee mafcuulun bihi mansuub baa la icraabi lahay siwaadu imika mafcuulun bihi mansuub bay noqonaysa lam xarfu nafyin wajasmi yaftaris ficil mudaaric majsuumun bilam calam jasmi sukuun adi'bu waa faacil marfuuc siwa mafcuul bihi mansuub baa iskaas اسم استثناء اسم استثناء منصوب على أنه مفعول به وعلامة نسبه فتحة مقدرة على الألف وسوى مضاف شاتنا مضاف إليه kuwa kalena idinkaa soo eegi صام الغلام رمضان غير يوم ما أكل ثعلب غير دجاجة لا يكسب ثقة الجمهور إلا المخلص عاد الجنود خلى المشاة خلى المشاة ما ارتقى العمران بغير العلم تمرينka lixaad baan isagana wax kaga dari laha dac hayru mawdica ilaa fi اlamhilaة اlaatiya wabidha bالshakl wabayin fi ayi hadihi اlamhilaة yajuusu fi ayi hadihi اlamhilaةi yajuusu fi icraabiha wajhan dac hayru ama hayra lafdiga waxaad digtaa mowdica ilaa halka ilaa ku bedel tusaalayaashan ilaa baa ku jirta ilaada ka tuur meesheeda waxaad digtaa hayru ku bedel fi lamilati laatiya wadbidha bishakli dabeedna hayru xarakee ismiga ilaa ka dambeeye hadda imika halkaa ku qoran ee mustanaa biilaaga waa inaad icraabkiisa fahantood xarakadiisa xadido ma nasbo keliya oo waajibabaa ku bannaan nasbo keliya mise laba wej annasbu walbadel kiibaa ku bannaan mise calىa xasab اcawaamil oo iyaduna hal icraaba haddii faacil meesha looga baahdana faacil bay noqonaysaa haddii mafcuul looga baahdana mafcuul bay noqonaysaa haddii majruur looga bahdana majruur bay noqonaysaa saddexdii midkuu yahay waa inaad ogaato horta intay ilaada iyadoo ilaadeedu ku jirto waa inaad ismiga ilaa ka dambeeya mustaanaa icraabkiisii xadido icraabkaasi laftiisay qaadanaysaa hayru iyo siwan maala haddii nasbe waajiba aan ka soo saarno hayri lafteeda dee nasbe waajiba noqonaysa oo la nasbinaya maala nasbe waajibi wuxuu ku jiraa tusaalaha saddexaad oo kale ra'aytu اljunuuda ila اlqaa'ida halkaa waa in la nasbiyo lanna mustanaa la reebay waa qaa'idka hogaamiyaha mustanaa minuga laga soo reebayna waa aljunuud ciidamadaasu ka tirsana waa yahay marka kalaamkuna waa taam muhbata yajibu nasb اlmustanaa bila ayru markaan u bedelo ayrada lafteeda nasbigay ku waajibeen raaytu اljunuuda ayra اlqaa'idi iyada oo nasbuhu waajib yahay waxaa ka mid a tusaalaha shanaad fahimtu darsa ilaa masalatan fahimtu darsa ilaa masalatan kalaamku waa taam waana muhbat ilaa masalatan nasbuhu waa waajib ayru markaad ku badejana ayr baad nasbinaysa fahimtu darsa ayra masalatin ayra masalatin maa aada min safarihiida u horeysa ilaa akhuurka waa halkii istihnhu ahaa wey maa caada axadu min safarihi axadun mustanaa milgii baa meesha ka maqan naaqis weeye sidaa darteed ficilka caada maxaa ka dhiman ama ka maan waxaa ka maan faacilkiisi ilaa akuuka way godnaydo aacilkiiba halkana hayru baad godaysa maa caada min safaarihi ayru ayruha ayru akhiika maa faaza talaamiidu ila aladkiyaau oo badela iyo ila aladkiyaaa oo nasba maa faaza talaamiidu غayra اlأdkiyaaءi oo nasba iyo غayru اlأdkiyaaءi oo bedela laa tusaaxib ila اlkhyaara waxa weeye laa tusaaxib